بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأصلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii buluuqulmaraam waxaan maraynaa qaybtii janaa'ista ama maydadkii arrimooyinkiisii waxyaabihii markaa ku saabsanaa waxaa noogu soo dembaysay rasuulka sala allahu calayhi wasalam inuu ahaan jiray mar allaala marka uu faaruqo caasitaanka meydka inuu dul istaagi jiray kadibna uu dhahayay walaalkiin istikfaar iyo dembi dhaaf u weydiiya ilaahayna u weydiiyey inuu su'aalaha ku sugo waayo hadda ayaa markaa la weydiinayaay wa can damrata bin xabiibin damrata bin xabiibin waa axad taabiciyiin taabiciyiinta mid ka mid ah ayuu ahaa qaala wuxuu yidhi kaanu waxay ahaayeen yastaxibuuna kuwa jecel yastaxibuuna markuu leeyahay reer shaam buu ula jeedaa idaa suwiya haddii la simo cala almayiti maydka qabruhu qabrigiisa qabriga marka lagu aaso oo wansarafa annaasu dadku ay ka soo gadoomaan canhu xaggiisa oo aasitaankiisii iyo qabri ku simitaankiisii ay dhammeeyaan an yuqaala in la yidhaahda cinda qabrihi qabrigiisa agtiisa yaa fulaanu hebelow qul laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah dheh laa ilaaha ila allah alaaa maraat yaa fulaan hebelow qul dheh rabbiy allaahu rabbigay waa allah wa diiniya diinkayguna al slaamu waa islaamka waa nebiyi nebigayguna muxamadun weeyaan sala allahu calayhi wasalam rawaahu saciid baa ah ibnu mansuur baa xadiidkaa mawquufan asagoo ah markaa wariyey saa darteed ninkaa damrat ibni xabiib la yidhaahda waa taabiciyiinta mid ka mid ah wuxuu yidhi waxay jeclaayeen ama ay ahaayeen kuwa istixbaabsada reer shaam haddii meydka qabrigiisa lagu simo oo dadku ay ka gadoomaan aaskiisa in qabrigiisa agtiisa la dhaho yaa fulaan qul laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah dheh saddex mar fulaanow rabbigay waa allah dheh diintayda waa islaamka dheh nebigaygana waa muxamed dheh sala allahu calayhi wasalam xadiidka mawquuf meehee waa maqatuuc baa la yidhaahdaayo saa darteed ayaa ninkan taabiciga wuxuu tilmaamayaa shay qolo jecel inay markaa ahaayeen arrintaan reer shaam ayaa iska jeclaan jiray oo saasay markaa arki jireen walitabaraani naxwuu xadiidkaasoo kale oo min xadiidi abi umaama marfuucan oo mutawalan asaguna markaa dheer xadiid noocan oo kale ah ayaa asaguna uu tilmaamay baa la yidhi kaasoo mutawal oo aad iyo aad u dheero asagana qayb ka mida wuxuu tilmaamayey saanoo kale marka qofka loo aaso oo saa markaa loogu duugo qof inuu qabriga agtiisa intuu fadhiisto hadalkiisii magaciisa intuu ugu waco weliba hooyadii loogu magac daro oo la yidhaahda fulaan ibnu fulaana heblaayo wiilkii ay dhashay ama gabadhii ay dhashay hadday labada malag kuu yimaadaan oy ku dhahaan rabbigaa waa kuma rabbigay waa allah deh waxaad dhahdaa diintayda waa islaamka nebi maxamedna waa nebigaygii saa mar allaala marka la yidhaahdana labadii malag ee su'aalaha weydiinayay intay midkoodkan kala fiiriyo uu gacanta ku dhego uu leeyahay maxaanu ka qaadi karnaa oon ka weydiinaynaa nin xujadiisa markaa loo laqinay nin xujadiisa loo laqinay waxba ma weydiinayaan oo iska baxayaan marka waxyaabo fara badan oo dadka gobol ka mida caada u ahayd ayay ahayd nimankaa reer shaambaanna markaa aad arrintaa isaga istixbaabsanaaye wax diin islaam ku tacalluqoo ku sugan amase nas xadiis ahoo aayadaya loo tilmaamoo loo haayo xaaladaasoo dhan markaa ma jirto marka qofka muslimkaa intaad dhimato intaad ka sugi lahayd oo nin intuu qabrigaaga soo ag fadhiisto oo waxaa kuu sheeg sheegi lahaa oo waxa aad ku kadsoomi lahayd oo aad dhihilayd adhowbaa talqiin la ii soo akhrin doonaa hadda kelimada tawxiid ka baro hadda kelimada tawxiidka ku camal fal hadda kelimada tawxiidkaa ku dhawaaq ayadoo run ahoo ikhlaas ah oo aadan ilaah waxba ugu darin subxaana wa tacaala waxba kuu anfici mayso nin asagaba shaqo ka dhigtay oo lacag ku qaata qof kasta oo dhinta qabrigiisa intuu ag fadhiisto hebelow laa ilaaha ila allah dheh hebelow saasaa dheh tawxiidka adduunkaa laysku baraa meeshaan baa loogu talagalay ilaahay baa yidhi maa khalaqtu ljinna wاlinsa ila liyacbuduun ila liyacbuduun waa inay ilaahay way idaan subxaana wa tacaala xilli aad dhimatay oo qabri lagu dhigay oo laba malakeen ku ag taagan yihiin oday laba boqol ama saddex boqol qaataa oo laa ilaaha ila allah dheh ku dhahaya waxay ku anfacaysaa markaa ma jirto yuhabbitu allahu aladiina aamanuu bilqowli alhaabiti fi lxayaati dunya buu yidhi ilaah iyo wa fi laakhiraba saa darteed ilaahay wuxuu sugaa qofkii adduunka ku rumaysnaa yuhabbitu allahu aladiina aamanuu buu dhah ilah subxaana wa tacaala waa inaad kelimad tawxiid aaminsan tahay marka hore markaasaa xadiisku wuxuu ku darayaa bay leeyihiin inkastuusan sugnayn waxay dhaheen rasuulkii allow haddaanan hooyadii garanayn maxaanu dhahnaa hebel ina xaawo dhaha buu yidhi baa la yidhi ina xaawo markaa dhaha xaaladda noocaasa marka qofka muslimka yuusan ku kadsoomin talqiin baa lagu aqrin doonaa iyo fidow baa lagu aqrin doonaa iyo xaalad noocaasoo kale ah dabaafidow akhriyo qof allaala qofku marka uu dhinto intaas soo celima inta loo waco yaa neef aan xibinna laga jebin loo sameeyaa oowan u fiicanoo ugu badan saa markay dhacda ayaa waxay akhrinayan intaasoo boqol oo kunoo laa ilaaha ila allaah ah marka intaasoo boqol oo kun oo laa ilaaha ila allaha ah akhrinteeda la akhriyo waxay anfacaysaa markaa ma jirto saa darteed qofku waa inuu asaga ilaahay ka cabsadaa oo rabbi caabudaa oo taacada ilaahay ku socdaa nimankan laa laa ilaaha ila allah inta wan loo qalay akhriyey haddii laa ilaaha ila allah ee wax anfacayso ayagay anfacaysaa ileen ayagaa yiri ayagaa akhriyey adi qabriyaad ku jirtaa sidaa darteed bay leeyihin riyaa lagu arkay ayadana nin baa aabbi ku riyooday asagoo naar ku jira markaasu intuu culimo u wacay baa inta toddoba boqoloo kunoo laa ilaha illaa loo akhriyey habeenkii kalu arkay ah, riyo ku arkuu yidhi asagoo eh, naartii laga bixiyey fidowbaan yidhahda waa lagu furtay waaye haddii xaaladda noocaasi ay tahay ummad fara badan baa xaaladdaa janniya wanaagku geli lahaa yaanna la sirin beenna yaanna loo sheegin daacada allana aan ku dadaalno intaasoo sano uu nebigu laa ilaaha ilaa dadka baraayay haddii inta la dhinta laysku soo akhriyo oo qofka inta naar laga bixiya janno la gelinaayo dadkaasoo dhan baa loo samayn lahaa ilaa markii dambe ay seer gaartay laa ilaaha ila allah xaaladdu saasay markaa tahay aad ha loo dadaalo wacan buraydata bin xasxasiib alaslamiy radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam nahaytukum waxaan idinka reebay can ziyaarati alqubuuri qubuurta ziyaarashadeeda ayaan markii hore idinka reeboon idin diidaye fazuuruuhaa siyaarta hadda rawah muslim baa ka wariyey zaada tirmidi wuxuu ku siyaadiyey fa innahaa tudakaru alaakhira aakhira idin xasuusinaysaaye qubuurta oo la booqdoo la tagoo la siyaarto aakhira xusuusteeda markaa laga qaada qofka aakhiru markaa ku xusuusanaya rasuulka markii hore waa uu ka reebay inay siyaarada qubuurta aadaan sababtuna waxay tahay waxay ku cusbaayeen tawxiidka waxay ku cusbaayeen laa ilaaha ila allah qubuurahan waxa loo tegaayaba dadka meesha ku jira amaa la caabudayaa iyo amaa gargaar la weydiistaa iyo taa inay u fahmaan baa looga baqay ilaa dadka gobolka mida xataa ay aaminsan yihiinoo qabriga marka la tagay shiiqa weligaa ku jira haddii toddoba jeer lagu wareegana xaj buu u dhigmaa qolaa qabi jirtay haddii qofka uu dhali waayana ilmaa la weydiistaa qolaa qabi jirtay shardii xaragna waa lagu xirayaa markaad qabriga qabriga safar u socoto saa usii marayso qabrigii oo xarga saa uga laalaada wax badan baad arkaysaa nin kastaa shar buu ka gelayaa xaalad badan oo noocaasaa jirtay marka rasuulka sala allahu calayh wasalam bacdamaa dadka tawxiid la rabo in la baro qubuuruhuna ay ka mid yihiin meelaha ugu baadiyaynta badan ee dadku tawxiidka ka halleeya yuu yidhi maba la siyaaran karaba qubuuraha laakiin markay barteen yaa wax anfaca yaa wax dhiba yaa awoodda iskale yaa daar ah yaa naafica ilaahay xaqiiqnimoni ay u barteen yuu rasuulku dhahay bax ziyaarta hadda waayahe waayo barteen rabbi bay ku xirnaadeen nahaytukum buu dhahay marka waan idinka reebay can ziyaarati alqubuuri qubuuraha booqashadoodii in la soo booqdee fazuuruuha ziyaarta rawaahu muslim zaada tirmidi fainaha innaha tudakkiru aakhira idin xasuusinayaani zaad ibnu maaja wuxuu ku kordhiyey xadiid ibni mascuud watusahidu fi dunya adduunkana waa idin nacsiinayaan laakiin qaybtan dambe waa daciif marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa qubuuraha ujeeddada loogu talagalay wax kale ma aha waxaa loogu talagalay inaad zaahid ku noqoto inaad aakhira ku xusuusnaato inaad ogaato ninkii shalay adduunka kula joogay hantiilaha ahaa in meeshaa la dhigay adigana aad markaa u soo socoto in badan baa qubuuraha marka la tago dadku qulubtoodu ay jilicdaa wax badan baa nala ku guubaabay qubuuraha booqashadooda fa innahaa tudakkiru alaakhira wzaada ibnu maajah min xadiii ibni mascuud watuzahidu fi اdunya adduunkana way idinku zaahidinaysaa marka tegitaankaad qabriga tagtaan laakiin tusahidkan oo fi dunya la leeyahay asaga sanadkiisu waa daciif wacan abi hurayrata radia allahu canhu أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم lacana wuxuu lacnaday زاa'رaaت الqبuuri dumarka qubuurta ziyaarta أkhraجahu تirmidiy وsax بnu xibaan baa xadiiska صaxiix yeelo xadiisku waa صaxiix wuxuuna tilmaamayaa dumarku inay ayagu loo ogolayn ayna ka mid yihiin kuwa lagu lacanadayo qubuurta booqashadooda laakiin caaisho waxay qabtaa dumarku inay tegi karaan qubuuraha waxayna leedahay xadiiska tanayla tilmaamayo ama axaadiistu waxay tilmaamayaan inna la ka bedelay markii dambe oo mansuuqo waayay leedahay oo waxaa lagu beddelay nahaytukum can ziyaarati lqubuuri fazuuruuha ziyaarta rag dumar lama kala saarin dumarka laftigooda way u baahan yihin inay aakhiro xusuustaan lacana zaa'iraati lqubuurna waxay leedahay markii horey ahaan jirtay markii dadka laga manciyo markaa laga reebay hore waxaan usoo soo tilmaannay janaasada raacitaankeeda ummu catiya inay tidhi waa naloo diiday laakiin nala kuma adkaynin hore waxaan u soo tilmaanun sharac ka bixinay dumarku haddii shuruudooyin dhowra ah laga helo inay iska aadi karaan laakiin shuruudihii maantay aad iyo aad u yihiin gabar markaa laga helo marka dumarku ayaguna ha dadaalaana insha allahu tacaala lacana rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuu lacana lacana zaa'iraati اlqubuuri dumarka qubuuraha ziyaarta wa can abi saciidin alqudriy radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi lacana rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu lacnaday annaa'ixata naagta baroorata iyo wlmustamicata midda dhegaysata labadaba akhrajahu abu daawuud wuxuu tilmaamayaa naayixadu waa mamnuuc meydka oo loo baroortaa loo jeedaa kuwana way ka jiibiyaan oo way dhagaystaan kuwana ayagaa qayliya inkastuu daciif yahay haddana in badan baa dumarkay u badan yihiinoo axaadiise kalaa noo imaan doona rasuulku uu kaga mamnuuci doono rag iyo dumar labadaba meydka in loo ooyo dizaa dumarka ilaan ayagaa ugu badan baa la yidhaahdaa marka rasuulku wuu lacanaday naa'ixada midda baroorati meydka u oydiye mustamticada ee mustamicadda ayadoo markaa maqasho ee dhegaysata wacan ummu radia allaahu canhaa qaalad waxay tiri akhada wuu qabtay ama wuxuu ku qaaday calaynaa korkeenna rasuuluullaahi rasuulkii alla sala allahu calayh wasalam haddaan dumarkii nahay allaa nanuuxa inaanan barooranin nayaxada waa meydka oo loo qooyo codkana kor markaa loo qaado muttafaqun calayh xadiidkan asaguna wuxuu tilmaamayaa dumarka oohintu inloo eh, diiday meyd loo ooyana inay markaa mamnuuc tahay rasuulka sal allahu calayh wasalam canug yar oo ay gabar oo dhalay dhashay yaa sakaraaday markaasii ti rasuulka allah iigu wacahan ii yimaadee nebigu wuxuu dhahay gabadhayda salaan iga gaarsiiya una sheega inna lilaahi maa akhada ilaah wuxuu qaata asaa iska leh wuxuu bixiena asaa iskale shay walbana alla agtiisa ajalla magacaabay ku leeyihiine gabadhayda ha sabirto hana ajar buu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam fariintii markii loo keenay bay dhaaratay ti laya'tiyannaha ilaahay baan ku dhaartay aabba wuu imaanayaa nebiga bacdamaa loo dhaartay fadhi ma yaalo muslimka muslimka kale xaqa uu ku leeyahay waa inuu u baarnimo falo markuu u dhaarto waa soo istaagay nebiga sacd bn abi waqaas cabdulaahi sacd bn waqaas mucaad ibnu jabal ee cabdiraxmaan ibni cawf rag baa la socday markuu rasuulku gurigii soo galay canug yaraaye sakaraadka baa loo soo dhiibay markaasuu jilbiisa ku fadhiisiiyey naftiisuna way daylinaysay faqacda waxaad moodaa shanni iyo sibraar iyo lagu istaagaayo oo kale nebigu markuu xaaladda arkay fafaadad caynaa indhiis waa biyeeyeen waa ooyey cabdiraxmaan ibnu coof baa dhaa wa anta yaa rasuul allah adimaa ooynaya rasuulka ilaahayo macnaha ma ooynaysaa annagan ooyinta ma noo yabna coof buu yidhi inna haadihi raxma middaan aad u jeedda naxariis waaye ilaahay qof allaala qofkuu doonu qalbiga u geliyaa middaani naxariis waaye buu dhahay rasuulka sal calayh wasalam ilaahay addoommadiis wuxuu u naxariistaa alruxamaa kuwa naxariistaa wiilkiisi ibraahim markuu dhimanaya saasoo kale Eh, nebigu waa ooyey sal اllahu calayh wasalam indhihiisaa biyo ka yimid markuu saxaabigu dhahay rasuulka ilaahayow maa haada wuxuu dhahay haadihi raxma mid kaluu soo raacsiiyey ina allaha laa yucadib bidamci alcayn indhaha ilinta ka timaada ilaahay ma cadaabo qalbiga murugtiisana ma cadaabo walaakin yucadibu bihada carabkuu ishaaray nebiga sal alla calayh wasalam markaad qaylisada marka oohintu mamnuuc tahay laakiin dhou way biyeeyaan qalbiguna waa cabsadaa oo waa murugoonaa buu dhahay nebiga mana ku odhanayna ilaa wuxuu ilaahay raalli ka imaanay subxaana wa tacaala faaruqitaankaadna faaruqays ibraahiimow la maxsuunuuna waa ka murugaysannahay saasuu nebigu dhahay sala allahu calayh wasalam marka taa waxay tilmaamaysaa allahna nuuxa waa oohinta baroorashadii qaylada ku jirtaa amminadbigii ammaanta aad bay ugu badnaayeen jaahiliga inay meydku ammaanaan laakiin inay indhuhu biyo ka yimaadaan qalbiguna uu murugoodo xaaladda noocaasi naxariis waaye rabbi wuxuu u naxariistaa dadka naxariista xataa wacan cumar radia allaahu canhu can اnabiyi sal اllahu calayh wasalam qaala wuxuu dhahay nebiga almayitu meydku yucadabu waa loo cadaabaa fii qabrihi qabrigiisa dhexdiisa bimaa niixa calayhi baroortii loo baroortaa loogu cadaabaa muttafaqun calayh oohintii loo ooyaa loogu cadaabaya qabriga gudihiisa walahumaa muslimi bukhaari waaye naxwu xadiiskaasoo kale ayaa u sugan can ilmuqiirati ibnu shucba oo markaa warinayo xadiidku wuxuu tilmaamayaa goohinta inay dhibaato u keeni karta qofka dhintay qabriga markaa ku jira waayo rasuulku wuxuu leeya meydku waa la cadaabaa oo waxaa lagu cadaabayaa fii qabrihi maxaana loo cadaabayaa bimaaniixa calayhi barortii markaa loo barortay caaisha aad bay u diidan tahay arrintan caaisha waxay leedahay waxaad ii sheegteen laba nin oo aan been ku ogayn waa cumar iyo cabdulaahi bni cumar ayagaa wariyey axaadiista tilmaamaya meydka in la cadaabaayo qabriga dhexdiisa markaa lagu cadaabaayo oohintii loo oyna markaa loo cadaabayo waxaytii labada nin ee xadiiska warisay waa laba nin oo aan been ku tuhmaynin laakiin dhegaha mararka gobol ka mid ah maqalka waxaa laga yaabaa inuu dhinac ka maro waxay ula jeedaa labadaa nin ee xadiiskan warinaya waxay ismoogsiis bay markaa ku wadaan oo waxaa dhici karta inay si kale markaa u fahmeen ma loo cadaabayay leedahay meydka haddii bannaanka looga soo ooyo waxayna u fahmeen xaaladan xadiis kalaa jira oo rasuulku naag yahuudiyad ah oo dhimatay ehelkeedana ay bannaanka ku oynaayeen ayuu dhahay ayaduna qabrigeeda lagu cadaabaa ayaguna meeshay ku oynayaan taasaa waxay u fahmeen oohintaa loo cadaabaa meydka saasay caaisha leedahay ayada weli waxay deliilsanaysaa aayad qur'aan ah oo waxay leedahay qur'aankaana kala bixinaaya sow ilaahay ma dhihin walaa tasiru waasiratun wisra ukhraa naf demboode naf kale dembigeeda ma xambaarto naftaa bannaanka ku oysa maxaa maxaa laygu cadaabaa ani ayadaa oysaye maxaa aniga galabsaday oo laygu cadaaba ilaahayna uu leeyahay naf dambowday naf kale dembigeeda ma xambaarto caaisha saasay ayadu ku dheggan tahay marka taasay ismoogsiiyeenoo waxay u fahmeen yuhuuddii qabrigeeda lagu cadaabaayey ee nebigu yidhi qabrigaa lagu cadaaba ayaguna waa u oynayaan taasay u maleen meydkaa loo cadaaba si kasta caaisha ha dhahdee axaadiistu waa saxiix waxayna tilmaamayaan qofka oohinta loo ooyo in markaa loo cadaabaayo laakiin waa waxay yidhahdeen yidhaahdaan muxadiiinta waa la kala qaadaa oo waxaa la leeyahay qofka caaisha aayadda ay tilmaantay waa aayad jirta horta waa aayad kalaam allah subxaana wa tacaala haddii qofkani uu dhinto uu intaan uusan shaqo ku lahayn walaa tasiru waasiratun wisra ukhra wa xaqiiqda marka la fiiriyo midda rasuulku tilmaamaya sal allahu calayh wasalam waa qof allaala qofkii dardaarma ee dhaha la ooyo dad baa xaaladoodu saa taha laga sheegaa nin baa hadda kahor dhimanaayo dadkaa ka mid ah markaasuu dadkiisii gabdhihii u wacay weli mid kasta ha oyda bal aan arkee sida haddaan dhinta laygu soo oynayo tii ooyin fiican buu kala baxayaa macnaha dad xaaladoodu saa tahay way jirtaa waxaa kaloo dhici karta qofka la yidhi ee adduunka intuu joogay dadka oynaya intuu arkuusan ka reebi jirin amase ku faraxsanaan jire raalli ka ahaan jire adi xamiilaad noocaasay kaleeyo arrimooyin badan noocaasay ku xambaaraan xadiiska noocaan ah laakiin qofkii reebi jiray raalli aan ka ahayn xataa waatii ninkii markuu dhimanaya weliysay soo raacin naag eh, eh, mutaqaanaa bararanaysay oynaysaa xaaladahaasoo dhan waxaa laga fahmaa qofku hadduu xaaladiisu saa oo kale ay tahay oo arrimooyinkaa uusaa u dardaarmin reebi jiray oo dhahay oo inta diidi jiray haddii dadku ay soo ooyaan asaga shaqo kuma laho walaa tasiru waasiratun wisra ukhra haddiise uu jeclaa ama raalli ka ahaa manaa xilligii jaahiliga aad loogu badnayn jiray xaaladda noocaasa hadduu kulug leeyahay markaasaa xadiiskuu tilmaamaya in markaa loo cadaabayo saana qolaa markaa ku ta'wiilisay teeda kale waxay kaloo yidhahdeen qabrigaa lagu cadaaba macnaheeda waxaa loola jeedaa axaadiidyo kaloo tilmaamaya cabdullahi bn rawax baa miir daboolmay wuxuuna ku jiifay gaba gabar ehelkiisa ka dhabteeda mar allaala markii ay mooday inuu dhintay tihi waa jabalaa waa kada ninkiisaan ahaayo ninkii jabalka ahaayo markuu soo kacay buu yidhi beri baan ka ahay mana ii soo oyn kartid nebigu in allaala intuu beri ka noqday beri baan ka ahay nebigu saddex buu beri ka noqday naaixada waa naagta baroorataa shaaqada waa midka dharyaha jeexjeexda iyo midda dhafoorada garaacda mar alaal markay musiibadu timaado intuu nebigu beri ka noqday beri baan ka ahay mar kastood hadal ku hadasho halka xabadka inta layga dhufto ee laba gacmood ah waxaa laydhahay saas maa tahay waa jabalaa markii dhaado bug la seelay jabankii baa tahay aad ninkiisaa ahaayo inta lagu dhuftala ninkiisaas ma ahe warkiina arsuuqi jirayo bug baa la sii jiray marka taana waa suuragal in markaa loola jeedo axaadiisa noocaasna marka way jiraan marka dadka oynayna ha laga reebo insha allahu tacaala indhaha biyaha ka imaanaya dhib ma laha wa can anasin radi allahu qaal shahidtu waxaan xaadiray buu yidhi oon goobjoog ka ahaa bintan gabar oo lilnebi nebiga uu dhalay sala allahu calayh tudfan la aasayo wa rasuulu rasuulkii ilaahayna jaalisun uu yahay mid fadhiya cinda alqabri qabriga agtiisa fara'aytu waan arkay caynayhi indhihiisa oo tadmacaani biyaynaya nebiga indhihiisoo biyo ka socda ayaan arkay buu yidhi ninka anas ah rawahu lbukhaariyu xadiidku wuxuu tilmaamaa waa saxiixe in mataqaanaa qabriga agtiisa la fadhiisan karo qofku mar allaala marka la aasayo waa koog oohinta la diidayna inaysan ahayn indhaha oo biyo ka yimaada waa nebigu waa biyaynaya indhihiisa oo waa ooynaya beeniyey indhihiisaa biyo ka socday zaynab waaye qolaa tiri umukalumna waa lagu sheegaa say noqotaba anas ibni maalig wuxuu leeyahay allah ka raadi noqdee shahidtu waxaan xaadiray oon goobjoog ahaa oon ka qayb galay bintan gabar oo lilnebiy nebiga sala allahu calayh wasalam uu dhalay sala allahu calayh wasalam tudfan oo la duugaayo wa rasuuluullaahi sala allahu calayhi wasalamna jaalisun uu fadhiyo cinda alqabri qabriga agtiisa fara'aytu waan arkay caynayhi soo tadmacaani biyo ka socda ama ilmaynayo rasuulkao oynaya xadiidku wuxuu kaloo tilmaamayaa gabartan mtaqaanaa gabadha ajnabi qofka ka ah maalan qabriga dhigitaankiisa marka la yidhaahdo nin ajnabi inuu dhulka dhigi karo wax dhibaataa kuma sugna nebiga oo jooga yaa gabadhiisii nin dhulka dhigay markii dhimatay weliba gabadha mutaqaanaa ruqaya caymaan markii ay ka dhimatay rasuulka sal alla alai wasalam isagoo jooga taariikhdu qaar baa waxay tilmaantaa inuu yidhi rasuulka sal alla alai wasalam markuu soo baxay ee uu damcay inuu dhulka dhigo gabadhayda waxaa dhulka dhigay qofaan xalay wax taabanin macnaa qofaan xalay wasaq iyo jimaaci wax noocaasa gelin dib buu baxay baa la yidhi abu talxa nin la dhahaa dhulka dhigay marka wax dhibaataa markaa kuma sugna ama dhaqitaanka waa soo sheegnayo wax isdhaqi kara nin iyo naagtiisa waaye ama dadku haddii ay kala yihiin ajnabina inay markaa mamnuuc tahay marka rasuulka sala allahu calayh wasalam qabrigii buu ag fadhiistay indhihiisana biyaa ka socday wa jaabir radia allahu canhu ana alnabiya sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu dhahay nebiga laa wuxuu yidhi laa tadfinuu ha aasina oo ha duugina laa tadfinuu mowtaakum kuwiina dhintay bileyli habeennimo ilaa an tudaruu in laydin dhibaato geliya maahane in laydinku qasbo inaad habeennimo aastaan maahee ha aasina habeenkii akhraja ibnu maaja xadiidka weliyo soo saaray wa asluhu fii muslim buu ku sugan yahay laakiin qaala wuxuu yidhi zajara waa hororay nebigu waa canaanto wuu ka celiya dadka wuu diiday waaye an yuqbara rajul qofka in la aasa bileyli habeenkii xataa yusallaa calayhi ilaa looga tukado habeenkii in la aaso meyd ilaa qofka in loo dhibaato geliya maahee ma habboona sidaa darteed baa waxaa la leeyahay hadii loo dhibaato geliya waxaa dhici karta in loola jeedo inuu ilaa beriba gaari karinba laga yaabo inuu dilaaco laga yaabo si kale inuu noqdo meydkii ama taqayur ku dhaco ilaa tudaru in laydin dhibaato geliya maahane waxaan horey u soo marnay gabadhii masaajidka xaaqi jirtay ama wiil hadduu ahaana in habeennimo la aasay rasuulka laftigiisa in habeen la aasay baa suuragal ah sal اllahu calayh wasalam marka waxay culimmadu yidhaahdeen qaybtan dambe ee zajara an yuqbara rajul billeyl xataa yusallaa calayhi taasaa waxay tilmaamaysaa haddii loo kaamilayn karo wixii uu u baahnaa janaasadiisii karfantiisii si fiican in loo aaso xaaladda loo kaamil yeeli karo dhibaato kuma sugna ee markuu rasuulku diidaayo waxaa loola jeedaa amaa dad fara badan oo janaaso ku tukada la waayaa habeenkii dadka badankood laislama helo maalintiibaa suuragal in la wada helo waa ko ta labaad midda kale waxay tilmaamaysaa haddii habeen baa la aasaa la yidhaahdo faynuus iyo waxbaa loo baahanayaa waxa naarta iyo dabkana uma in meesha markaa la geeyo xaalad badan oo noocaasna wuu jiraa laakiin lama diidani inta ugu faraha badan xataa yusallaa calayh waxay tilmaamaysaa haddii lagu tukan karo oo ummad badan oo ku tukata la heli karo inaysan dhib markaa ku jirin way habeen arbacaad baa nebiga la aasay sal allahu calayh wasalam gabadhaasna waxaanu soo tilmaanay inay habeennimo duugeen rasuulku ma uusan diidin sal allahu calayh wasalam wacan cabdullahi bni jacfarin radia allahu canhu qaala wuxuu lamaa jaa'a markii uu yimid nacyu jacfarin jacfar qabargeeriyaadkiisii xiina qutila markii la dilay qaala الnabiyu nebigu wuxuu yidhi sal اllahu calayh wasalam isnacuu u soo sameeya liaali jacfarin aalu jacfar طacaaman cunto waayo faqad ataahum waxaa u yimid maa yashqaluhum wax mashquuliya geeri baa u taalaa xanuun baa u yaala naxdin baa u taalee derisko intay qadadooda bannaanka ugu soo kariyaan guriga ha loogu keenay reer jacfar akhrajahu alhamsatu ila annasaa'iyu waa xadiis xasan ah wuxuu tilmaamayaa rasuulka sal alla calah wasalam mu'taa ayaa wuxuu u diray ciidan idan muslimiinta markaa ka mida wuxuu yidhi imaamnimadii hogaaminta ha idiin qabto oo maamulkii ha qabto imaarada ninka lagu magacaabo zayd ibnu xaaria zayd haddii la dilana jacfar ibn abi aalib jacfar haddii la dilana cabdulahi ibnu rawax buu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam dardaarankaasuu siiyey haddii cabdulahi ibnu rawaxa la dilana mid buun ha doortaana muslimiinta way dhaheen nin yahuudi oo maqlay baa wuxuu yidhi muxamed hadduu nebi yahay saddexda waa la dilayaa waayo nebi haddii saan dhacdo haddii saan dhacdo hadduu dha dhacaysaa ilaahay idinkii markaasuu dhahay zayd ibnu xaarif eh, ha noqdo qaa'idka haddii zayd la dilana jacfar ibn abi aalib haddii jacfar la dilana cabdulahi ibnu rawaax cabdulaahi haddii la dilana midun ayagu ha doortaano sidii baa markaa dhacday zayd baa raayadii qabtay zayd mar allaala markuu qabtay waa la dilay waxaa qabtay jacfar ibn abi aalib gacantaasay ka gooyeen tii kaloo ku qabtay waa la gooy cuduhu ku qabtay ilaa markii dambe jacfar la dilay diljanaxiin baa markaa loo bixiyey waxaa qabsaday cabdulaahi bnu rawaaxa ninka lagu magacaabo asagana waa la dilay markii saddexdaa la dilay ayaa waxay doorteen khaalid ibni weliid khaalid aad u taatig ah buu ahaa dagaalka aad buu u yaqiinay uxud waan soo qaadanay markii muslimiintu haniima haniimadii ay ku wahaysmeen oo nimankii buurta saarnaa nebigu uu dhahay haddaad aragtaan xataa in hilbeena shimbir cunayso ha soo degina markaa kadib bay arkeenna muslimiintu waxay dhaheen waa degaynaa way nebigu ulama jeedin meesha saarnaadee inta laga guulaystaa loola jeeday waxaas konton buu saaray toban baa ku saartay intii kale waa soo degeen minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu alaakhira ilahay soo dejiya subxaana wa tacaala haniimadii oo la aruursanaayo gabdho mushrikiinta ka mid ah hinda bintu cudboon nin madaxa qabaa nin madaxna dhalay dahabkii wixii ka daatay aruursanayeen markaasuu dhabarjabin ku soo sameeyey khaalid oo tobankii intuu soo dilay iyo muslimiinto saas oo haniimadii aruursanaya ka kor yimid wax la dila iyo wax carroo ka dhigay marka khaalid nin cajiib badan buu ahaa wuxuu sameeyey marka tab iyo xeelad dagaal wuxuu intii hore jirta gadaal ha soo maraano intii gadaal jirtan hore ha maraano midig intii jirta bidix ha yimaadaan bidix intii jirtay inta ha maraano bawaadihiina wuxuu kala saaray meeshii oo dhan baa bus iyo dhas noqotay gaaladii waxay moodeen cadad iyo madad cusub inay markaa yimideen qalbi jab baa ku dhacay bustii markay arkeen markaasay kala lacareen oo ilaahay jebiyey subxaana wa tacaala rasuulka sal alla calah wasalam indhihiisooy biyo ka socdaan ayuu mimbarka ka sheegay wuxuu yidhi ee eh, maanta arrintaasaa dhacday oo xaaladaasaa markaa dhacdo waa la dilay ee eh, calankii waxaa qaaday zayd waa la dilay ah, jacfar baa qaaday waa la dilay cabdillah rabaaxa qaaday waa la dilay kadibna sayf sayfaha ilaahay ka midaa qaaday waa khaalid ibni waliid radia allaahu canhu ilaahayna guul iyo fadxi buu markaa siiyey rasuulku wuu soo baxay markaasuu yidhi gurigii jacfar madeer bay ahaayeen jacfar gurigiisu markaa waa jacfar ibn abi aalib abiaalib wiilkiisii waay markaasuu u yimid nebigendhiisa biyaa ka socday ciyaalkii yaryaraabaa ku soo orday baa la yidhi jacfarna nebigu way soo ekaayeen waxoogaa intay ku soo ordeen nebigu madaxusaa ugu salaaxayaa gabadhii asma bintucmas way yaaban tahay yaa rasuulla maxaa dhacay leedahay ma wax murug maa jacfar ka soo yeeray weliba cajiin bay qasaysa wax isdaysa amuu yimaadaa gurigay hagaajisa way qurxisay markaasuu rasuulku u sheegay sal اllahu calayh wasalam asma way oysay asma bintu cumays nin baa imaanaya ya rasul asma way oynaysaa ka celi waa soo noqonaa nebigina wuu dhibay bay tiri gabar meesha joogta caashinayd baa suuragal ah nebigina wuu dhibay waxna mataqaanaa reebi maayo xaaladda noocaasaa rasuulka marka wuxuu yidhi iigu yeera nin timaha xiiraa wiilashii yaryaraa ee aad moodo sidii faraakh boojaalo oo kale yaa madaxa loo xiiray rasuulka sal allah calay wasalam wuxuu yidhi isnacuu liaala jacfarin طacaaman reer jacfar cunto usoo sameeya faqad ataahum waxaa u yimid maa yashqaluhum wax mashquuliya ayagaa dhib haystee dhib kaliya loogu dari dhibaatada maantana haysatay ka mid tahay dadka laga dhintay intaysan ka fakerin karfanta iyo aaska waxay ka fakereen dadka imaan doono qolalka ugu jira maxaa la siiyaa galaaskeena wax ku cabaan waa mashaakilka ugu badan ee na haystaa nebiguna wuxuu leeya warbax bannaanka wax ugu soo kariya darsihiyaa la rabaa inay wax soo kariyaan waxa la karinaya ma aha dadka imaanaya waxay cunaan laakiin reerkaasi waxay cuni lahaayeen baa loo keenayaa in guriga lagu dhinto gogol la fidiyo kadibna wax lagu qalo dadna ay fadhiistaan xilligii hore waxaannu ku dirin jirnay mina niyaaxa say saxaadoo tilmaameen oo hintii la reebay ee nebigu uu diiday allahna nuuxa taasaan ku tirin jirnay bay dhaheen marka tacasiya macnaheeda waxaa loola jeedaa waa in qofka dhinta loo tagoldho allah kaa sabar siiyo beddel khayr qaban allah idin siiyo way leedahay waa la fadhiisanaa ninkii miidka qolkaasuu ku jiraa ama naagtii dhimatay macashariisa buusna waa la cunayaa baryahan damacshariisa muusa bilowdayba bajiir waa lagu daraa waxaad moodaa waxyaabo fara badan oo dadka ay ka qaldan yihiin farxadaad u malaysaa meeshii murugta la muujin lahaa ummaddii la safargelin lahaa way adeegaayaan qaxbaa la karinayaa waxbaa la karinayaa neefaa la dilay beri waa toddobo beri dambe waa saddex maalinta kale waa gogolaab intaas geelaa la qalayaa maxaa xaaladdaa loo samaynayaa rasuulku wuxuu leeyahy cunto intaa u soo samaysaan u keena reerkii laga dhintay wax ma karsan karaan dab ma karsan shiri karaan ayagaa mashquulsan dhibaataa haysataa murugaa haysataa naxdin baa haysataa naxdintii naxdin baa ugu sii daraynaa annagana dadka dadka soo salaamayo u tacsiyeynaya waa fadhiisanina hadday suuragal noqon karto haddii kale in yar fadhiistoo dadka u soo duceeya kana soo taga fadhiga faraha badanha laga daayo ciddaa waa kugu soo noqonaysaa maanto dhan markaasaa marka labaa la baa goorme waa tacsiida goormee la khatimaya goormee la gogolaabaya maxaa la qalayaa maxaa maxala in dadka laga dhaafo meydka inta loo duceeye wixii la tari karaa ha la taro wixii la siin karana halla siihana laga soo tago saasay aad iyaad u qurux badnaan lahayd tacsiyaa la diiday iyo saasaa dhacday iyo waa la dhihi doonaa laakiin in badan rasuulku wuxuu tilmaamaa la dhahayaa wuxuu nebigu jideeyaa jid noqonaaya wax kastoo la qurqurxiyana faa'iidii qiima ma yeelanayaan marka dadka miidka ee laga dhintayaa la dhibaataynin walaalayaal mashaakilkii dhibka aan ka dhaafno intii ayaga wax la tela aniga waxna telaayaan bariisaad ka sooconaysaa ilibaad ka sooconaysaa waxyaabo fara badan wax ma haystaan guryaha qaarkood way yaryihiinoo guri islaameed oo darisaa gogol la fidina mashaakilkaa maxaa dhacay gurigaaga kama weynin saa darteed cuntadan aad leedahay bannaankaa lagu soo karina xoolaha agoonta ma aha kulli waa kidbi iyo beeni waan wax ka jirin waa dad wax ku raadsanaya haddaad wax samaynayso masaakiin baa buuxday maxaa u siin weysay dadkaa laga dhintay maxaa ula soo beegsanaysaa gurigooda maxaa dadka u keenaysaa oo raashin u keenaysaa jirtaa xaaladda noocaas in aad looga fiirsado aad iyo aad bay muhiim u tahay dadka waxaa ka kala qaldan tacsiyo iyo sadaqo wax la yidhaahdo sadaqada kitaabkuu noogu imaan doonaa haddii rabbi subxaana wa tacaala wa sulaymaan bin burayda can abiihi qaala qaala rasuulu اllahi sala اllahu calayh wasalam rasuulku wuxuu yidhi wuxuu yidhi wuxuu ahaa dheh yucallimuhu mid bara dadka ama saxaabadaba idaa kharajuu markay aadayaan ila qubuuraha oo booqasho iyo iyo ziyaaray u aadayaan inay dhahaan assalaamu cala ahli اdiyaari min almu'miniina wاlmuslimiin وإna in شhاء الlah bكم laaxiquun أsأل الlah lana وlكم الcaafiية rawaa muslim baa xadiidka wariyey waa xadiid صaxiixa wuxuu tilmaamayaa qaabka loo booqdo ama loo ziyaarto qubuuraha qubuuraha laguma cuno wax laguma kariyo laguma damaashaado nololay waxyaabo kale laguma xirxiro horaan u soo tilmaannay rinji lama mariyo sidaa darteed dadka ilaahi subxaana wa tacaala ayay xaggiisa u hormareen markaad tagta waxaad dhahaysaa assalaamu calى ahli diyaari min almu'miniin wاlmuslimiin kow wainaa in sha allahu bikum laaxiquun annaguna haddii rabbi idma waa idin soo gaarin waa idin soo haleelaynaa as'al اllah lana walakum alcaafiya idinka annaga iyo idinkaba waxaan ilaahay weydiisanaynaa caafiya balaayinuun dhinac mariy subxaana wa tacaala caafida taasaa loola jeedaa wuu baxay qolwaluu bilaabayaa kuwa markuu tagaba qolwalii qabr isma laha walaalayaal qul huwalle waxaa loogu talagalay nin nool qur'aan waxaa loogu talagalay qof adduun joogaa liyundira man kaana xayan wayaxiqa alqowl cala alkaafiriin wama callamnaahu shicr wma ynbagii lahu in huwa ila dikrun waqur'aanun mubiin maxaa loogu talagalay liyundira man kaana xayan qof nool in loogu digo wayaxiqa alqowl cala alkaafiriinna uu ku sugnaado marka sidaa darteed waxa anfacaya waa kanaa ducadaana loogu talagalay in la yidhaahdo nabadgelye ha ahaato ahlu diyaar mu'miniin iyo muslimiinba ah annagu in sha allah haddii ala yidhaahda bikum laaxiquun waidin soo haynaa as'al allah lana walakum alcaafiya abu hurayra laga sheegay meel lawada markuu arko si hormar anina ah, waa soo soconaa buu dhihi jiray raadkaagii waxaan ku soo jirnaa keliya waa la kala horeeyaa may qof la dhaafaya ma leh wacan ibni cabbaas radi allahu canhuma qaala mara rasuulu ullaahi rasuulka alla wuxuu soo maray sala allahu calayh wasalam biqubuuri lmadiinati madiino qubuuraheeda faaqbala calayhim biwajhihi wejigiisuu ku jeediyey faqaala wuxuu dhaha asalaamu calaykum yaa ahla alqubuur nabadgelyo korkiina ha ahaata reer qubuuray yakfir ullahu ilaahay ha noo dhaafa lanaa annagii walakum idinkuba antum salafuna kuwiinii noo soo hormaray baa tihiin wanaxnu bilaafar reedkiinaan kusii socnaa annagana saasuu markaa dhahay rawaahu tirmid qaala xasan waaye buu laakiin xadiisku waa daciif daciifkuna wuxuu ka imaanayaa wejiga lama qaabilinee nebiga ma uusan qaabilinaynin marka la booqanayo waa mawduuc kale laakiin marka la ducaysanayo qibladaa loo jeestaa faaqbala calayhim biwajhihi wejigiisuu ku qaabilay intaa daciif bay noqonaysaa faqaala asalaamu calaykum ya ahla alqubuur yakfir allahu lana walakum antum salafuna wanaxnu bilahari annaguna raadkiisaan raadkiina ayaanu markaas soo nahay wa can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tihi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu dhahay sala allahu calay wasalam laa tasubuu ha caynina alamwaata dadka dhintay fa inahum qad xaaquu waxay gaareen ilaa maa qadamuu waxay rumarsadeen wixii safaruu kaystaa maxaa ka rabtaa caydiis maxay kuu taraysaa adiga asagana wax mutaqaana adigana waxay kuu anfacaysa ma asagana waxay u siyaadinaysa male adiga waxay kuu kordhinaysa ma asaga waxay ka goynaysa ma ha caynina buu dhahay nebiga laa tasubuu ha caynina alamwaata dadka dhintay fa innahum qad afdaw waxay gaareen ilaa maa qadamuu way hormarsadeen camal fiican hadduu samaystayna asay anfacaysaa jannou ku jiraa haddii waxun uu samaystayna kolley ilaa agtiisuu tegay subxaana wa tacaala dadaa laga kari la'ya dadka dhinta faraha ka qaada dadka dhintay iska daaya waxaa la isku ogaa duco ilaa ilaahay uu tilmaamay wاladiina jaaءuu min bacdihim yaquuluuna rabbana اغfir lana wlikhwaanina aladiina sabaquuna biاliimaan walaalahayn iimaanka nooga hormarayna ilaah u dembi dhaaf maanta kii qabri ku jira ma fakanin kii adduunka joogay ma fakanin kii dhulka hoostiisa galay ma fakanin kii imtiqaanaa meel kale aaday ma fakanin wax naga fagtaa maanta yarba carabkeena maanta wax ka fagta waa yar yahay sidaa darteed qof kasta qof kale ceebtiisu raadina markii dadka adduunka joogaan dhammaynay kuwii qabriga ku jira aa la aaday haddana ah abubakr ayaa la tilmaamaya waxaad qolo caynaysaa mataqaana cumar yaa la dhaafaya marka waa ma jirto marka saa darteed dadka dhinta farahan kala baxno qofkaa dhintay iska daa qofkaa dhintay ilaahay wuxuu ugu talagalu gacanta ku haystaa marka faraha qaad baa la leeyahay rawahu lbukhaariyu warawa tirmidiy wuxuu wariyey can ilmugiira naxwow xadiidkaasoo kale ah laakiin qaala wuxuu yidhi oo fatu oo fatuadu aad ku dhibtaan alaxyaa kuwa nool qaybtaan saxiix macnaha haddaad cayso qofka nool baa aad taqaanaa ay dhibaysaa qofka nool bay dhibaysaa xatuu faasiq mujrim ah ahaa ee uu dhinto haddaad cayso dadkiisa nool ehelkiisa waa danqanayaan marka saysan u dhicin xaaladaa faraha ka qaada ha caynina dhib ha gaarsiinina waxaa la kala soocaa oo la yidhaahdaa allahuma haddii hal arin jirto waa mawduuc nin faasiq ahaa oo mujrim ahaa oo dhib badnaa oo ummadda nafta u keenay oo mataqaanaa dhintay saa darteed laga yaabo inuu aalada iyo si xun markaa u dhintay kaasoo kale in dadka looga sheekeeyo si looga digo xumaanta uu markaa ku jiray waa mowduuc kale laakiin iska caay aydoon wax sababa jirin wax ka sheeg xaaladda noocaasi markaa ma wanaagsana muslimiintana waxaa la leeyahay in badan ka digtoonaada war dadkan amwaaddae qubuurta ku jirta aan iska dhaafno xantii intay dadkii nooleyd dhaaftay yay gaartay dadkii dhintay hilibcunkii dadkii nool intuu dhaafaa dadkii dhinta qabriga loogu galay marka ha layska daaya insha allahu tacaala taasaa ku badbaadaynaa kuna nabadgeli doonnaa kitaabu zakaati zakadii ayuu kitaab u yahay zake waxaa loola jeedaa waa hantida ilaahay ku siiyey oo aad ka bixisa nisaabkii ilaahay ugu talagalay subxaana wa tacaala sakadu sideedaba dhoxoolahay tahirtaa wayna nadiifisaa waa wasaq roolaha ku jirtay oo laga bixinaayo qofka aan ka bixin xoolihiisa sakada wasaqdii baa ku aruuraysaa markii dambana way is iscunayaan sakada wax ma baabi'isa laakiin waxbay siyaadisaa way kobcisaa hud min amwaalihim sadaqatan tudahhiruhum watusakiihim biha wasalli calayhim buu dha ila subxana watacaala ina salaataka sakanu lahum ka qaad xoolahooda ayo zako khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum aad ku dahirayso adaa lagugu nadiifina xoolahaagaa lagu nadiifina watusakiihim wasalli calayhim una ducay rasuulka ilaahayow way ducadaada ay ku degayaan buu dha ila subxaana watacaala qad aflaxa man tazakaa ilah wuxuu tilmaamay waxaa liibaanay man tazakaa wadakara sma rabbii fasallaa qad aflaxa man zakkaaha marka sakadu aad bay muhiim u tahay in markaa la bixiyo can ibni cabbaasin radi allahu canhuma ana اnabiya sala اllahu calay wasalam bacaa mucaadan mucaad buu diray radi allahu canhu ila alyaman buu u diray fadakara alxadiid xadiiskii buu xusay waa dheeraa xadiidka wa fiihi waxaa ku sugnaa oo ku jiray ina allaha ilaahay qad iftarada wuxuu ku farad yeelay calayhim korkooda sadaqatan sadaqo fii amwaalihim maalkooda dhex ahaaday tu'khadu waxaa laga qaadayaa min aqniyaa'im taajiradooda faturad waxaa lagu celinayaa fii fuqaraa'in faqiiriintooda muttafaqun calayh wa lafdu lilbukhaari baa iska leh xadiisku wuxuu tilmaama nebiga sal alla alay waslam buu yidhi ibnu cabbaas mucaad buu yaman u diray markaasuu kala dardaarmay mucaadow waxaad u tegi doontaa qoom ahlu kitaab ah waxa ugu horeed ugu wici doonta laa ilaaha illa allah ha ahaato wax say u kala horeeyaan baa loo kala horumarsiiyaa qof aan bi ilaahay aqoonin shirki ku jira qabri qof dhinto ku jira moodi kara inuu wax anfacayo ilma siin karo zake u bixi maxay taraysaa waa ma jirto marka hore ilaahay u sheeg subxaana wa tacaala laa ilaaha ila allah bar hadday arrintaa ogaadaanay og bartaanna ugu u sheeg ilaahay inuu ku farad yeelay habeen iyo maalinba shan salaadood inay markaa tukadaan fa in hum ataacuu lidalik hadday kaa ateecaan u sheeg in ana allaha qad iftarada calayhim ilaa inuu ku farad korkooda sadaqo oo maalkooda dhex ahaaday waa zako tu'khadu min aqniyaa'ihim waxaa laga qaadayaa taajiradooda maxaa lagu samaynayaa faturaddu fii fuqaraa'ihim faqiiriintoodun baa lagu celinaa iikaa lagu celinayaa marka fii fuqaraa'i marka la leeyahay laba macnoba haddii la yidhaahdo dadkii laga qaaday faqiirinta ku dhex nool waxay noqonaysaa zakada meeshii laga qaaday masaakiinta joogtuun baa la siinayaa meel kale ma loo qaadi karo fii fuqaraa'im haddii ladan faqiirinta muslimiinta la dhahana haddii baahi meel kale laga soo sheego waa loo naqlin karaa waa la geyn karaa labadan waa isku mid muttafaqun calayh walafdu lilbukhaari wacan anas radi allaahu canhu anna abaa bakrin asidiiq abubakrin asidiiq ninka lagu magacaabo radia allaahu canhu ayaa ka taba qoray lahu anas buu u qoray haadihi midani fariidatun waa fariido fariidatu sadaqati waa sadaqada fariidadeedii waajibnadeedii allatii taasoo faradahaa uu farad yeelay rasuulullaahi sal allahu calayh wasalam yuu ku farad yeelay cala almuslimiina muslimiinta warqad buu u qorayoo anas ninka lagu magacaabo sadaqadan inuu soo ururiyo waa loo diray meelna waa loo diray meeshii loo diray oo sadaqadii uuna ka soo qaadahayey iyo warqad u qoray habkuu u soo qaadi lahaa anna abaabakar abaabakarn sidiiq radia allaahu canhu ayaa ka taba qoray lahu anas buu u qoray haadihi fariidatu sadaqati allatii faradahaa rasuulu اllahi sal alla alيh wasalam cala lmuslimiina muslimiinta ku farad yeelay iyo wllatii amara allaahu ilaahay uu amray biha ayada rasuulahu rasuulkiisa midaan iyo warqadaan iyo waxaan lagu qorahayo taas waaye sadaqada iyo sakada saan u qaad markaa fii arbacin waishiriina afar iyo labaatankii kasta oo min alibili geel ah iyo famaa duunahaa wixii ka yar alghanamu ari baa la bixinayaa macnaha afar iyo labaatan geela ilaa uu ka gaaro geel sadaqa lama bixinaayo ari baa laga bixinayaa see loo bixinayaa fii kulli hamsin hantii rad ama shantii geelba shaatun halri baa laga bixiyaa waa shantii neef oo ah, geel ah faidaa balaqat hadday gaarto hamsan wacishriina shan iyo labaatan macnaa afar labaatankiiba xabad ku darsamay ridii istaagaysaa ee arigii la bixinaya ilaa hamsin waalaaiina inta u dhaxaysa ilaa ka gaaro fa fiihaa waxaa gudihiisaadoo laga rabaa oo laga qaadayaa bintu makhaadin unfa waa ina uurley oo dhadig ah maxaa loola jeedaa waxaa laga wadaa mid hooyadeed da'dii dambe ay u riman tahay markaa anugii baa bannaanka jooga hooyadii marka da' kale reebtay uur bay leedahay kaasaa markaa laga qaadaya faida balaat hadday gaarto ilaa uu ka gaaro fafiiha bintu makhaadin unfa oo weliba unfa ah waa inay dhadig ahaataa fain lam takun haddaysan ahayn oo qofku uusan haynin ee bintulmakhaada urley canugeedii oo unfa ah fabnu labuunin dakar baa la qaadaya asagana inacaanoley oo lab ah macnaha alaabsanuu ka weyn yahay kana waa saddex jir taasna waa laba jir taa laba jirkaa ma haayo waxaa laga qaadayaa macnaha waxaa mar kasta ee nafci ku jira labkii dhadiga dhadigaa ku jira marka dhadiga yaraan ahaan laba sano la qaadi lahaa haddii la waayo ayadoo dakar ah amase mataqaanaa lab ah oo caanooley macnaha mid markaa wax nuujinaysa uur ma laha waxbay nuujinaysaa oo dakr ah kaasuu markaa bixinaya waa saddex jir faidaa balaqat hadday gaarto ama uu gaaro geeli sittan waalaaiina soddon iyo lix ilaa uu ka gaaro hamsin waarbaciina uu ka gaaro afartan iyo shan fa fiihaa bintu laboonin bintu laboon ayaa laga qaadayaa unfa oo markaa unfa ah ama dhadig ah unfa ayadoo ah waa macnaha mid ah, ah, wax nuujinaysaa ama caanoley ah canugii ay dhashay oo weliba unfa ah kaasaa markaa laga qaadaya faidaa balaqat hadday gaarto sittan waarbaiina afartan iyo lix ilaa uu ka gaaro sittiina lixdan neef fa fiiha xiqa mid xiqa ahoo mudatay daruuqat ljamali geela inuu abaahiyo anaa geel inuu boodo yay diyaar u tahay kaasaa markaa laga qaadaya asagana xiqa mid markaa ah xiqa ayaa marka laga qaada waa mar allaala marka geela intaa markaa uu gaaro faidaa balaqa haddii uu gaaro sittan wa arbaciina wa afartan iyo lix ilaa sitiin uu ka gaaro fa fiiha xiqatun xiqa ayuu qaadayaa mid xiqeaho oo diyaar u ah macnaha inuu geelu boodo oo mudatay macnaha aruuqat ljamal wa afar jir fa idaa balaqat haddii uu gaaro geeli waaxidatan wa sittiina lixdan iyo koow lixdankii waxabad ku darsaday ilaa hamsin wa sabciina ilaa toddobaatan iyo shan uu ka gaaro fa fiiha jadaca jadaca laga qaadayaa midel ka jabsatay macnaha mid jadaca ah ayaa markaa laga qaadaya waa mid afar sano ka baxday oo shan sano markaa gashay jadaca marka layidhaahdaa ayadana faidaa balaqa haddii uu gaaro geeli sittan wasabciina toddobaatan iyo lix ilaa uu ka gaaro tisciin sagaashan fa fiiha bintaa laboonin dhinacanoley labadeeda cunug oo dhadig ah ayaa markaa ayaa macnaha bintaa labuun baa laga qaadayaa fa idaa balaqat haddii uu gaaro ixdaa wa tisciina sagaashan iyo koow ilaa cishriin uu ka gaaro iyo wa waa boqol iyo labaatan inta u dhaxaysa fa fiiha xiqataani laba mutaytay oo daruuqata aljamali geel inuu abaahiyo oo inay rimaan oo geel uu boodi kara ay gaareen oo mutaystay kuwaasaa markaa laga bixinaya oo laba ah faida zaadad meeshaasu ku istaagayaa macnaha hadduu ka ziyaada geeli calaa cishriina wa miatin boqol iyo labaatan nisaabkuu istaagaya waxaa loo fiirinayaa fa fii kulli arbaciin bintu labuun wa fii kulli hamsiinna xiqa saasa markaa loo fiirinayaa konton konton afartan afartan afartankii kasta waxaa laga qaadayaa bintulabuun bintulabuun aan soo tilmaanay waa caanoley waa mid irmaan oo irmaan oo binti canugeedii bannaanka joogay wa fii kulli hamsiina kontonkii kastana xiqa laga qaadayaa mid mutaysatay inuu geelo markaa abaahiyo man lam yakun qofkaan ahaanin macahu macigiisa oo aan haysan ilaa arbacun afar oo min alibli geel maahane falaysa fiiha sadaqa saga lagama rabo afar neef ah, oo geelaad haysataa waxba lagaama rabo ilaa shanku ka gaaro ilaa an yashaaa rabbuhaa ninka iskale inuu doono maahane dalkii geel laga aruurinayo arka sakadii laga qaadaayo markaasoo dhan anigu afar geelaan haystaaye rida haliska qaado halisaga daro muslimiinta baahan waad samayn kartaa qofka asaga iskale hadduu doono haddaad doontidna waxba ha bixinin ilahi subxaana wa tacaala sake korkaaga ma yeeline marka taasoo xadiisku tilmaamayaayo waxaa la leeyahay habkaasaa markaa loo bixinayaa taas waa geela maxaa soo haray wa fi sadaqati alhanami ariga sadaqadiisa wa fii sadaqati alhanami ariga sadaqadiisa asagana waa zaka ariga laga bixiyo fii saa'imatihaa mideeda foofta waa bishardi xoolaha marka zake laga bixinaya inay aadaan kuwa foofo bannaanka aada laakiin hadday xero ku jiraan oo cooska loo soo gado oo wixii bananka loogu keenaayo aysan bannaanka u foofaynin markaa zake ma jirto waa in horka hore xawq uu gaaro sana ka soo wareegato waa in nisaabkii laga bixin lahaa uu gaaro xooluhuna ay leeyihiin kuwa markaa foofoo duurka wax u tagaa wa fii sadaqati alghanami fii saymatihaa teeda foofta idaa kaanat haddii ay tahay arigii waaye arbaciina afartan ilaa uu ka gaaro cishriina wa mia boqol iyo labaatan shaatin oo riyood shaatan baa la bixinaya halka keliya wax badan maba ahanba sakada dadka ayagaa iska cabsanayo sakada u malay inay wixii baabi'inayaan maahane wax saas weyn maba ahanba kun macnaa kunkii dollar maxaa lagaa rabaa sida noo imaan doontaa shan labaatan dollar markaasaa qofku wuxuu u maleeyaa zakaa la qaada haddii la maqlo waxu dhan inay ibarka noqonayaan ninkii odayga ahaa maxaa la yidhi hasheeda hiblaaye intay geed ebalka qaylila ka dhile aniga naarta anka dhaho yidhi aga <laughs> dhac qayliya aniga naarta hashi hebla maaba layga qaadaaba maya anaa ka naarta inaan galo giil maxaa u wacaynaysaa waida alcishaaru cuilat macnaha wakhti waxaa la gaaraa hasha toban sida la dayaci doono waa laga orda dhanba marka intaan la gaarin baa la iska bixiya wa fii sadaqati اlghanami fii saa'imatiha mideeda fooftayda kaanat arbaciina afartan uu ka bilaabanaa asaga afartan marka uu gaaro ilaa cishiriina wa mia uu ka gaaro intaasoo dhan oo shaatin riyood shaatin ribaa laga bixinayaa faidaa zaadad hadduu ka ziyaado calaa cishiriina wa miatin boqol iyo labaatan neef ilaa miatayn ilaa uu ka gaarayo fa fiiha shaataani waa laba riyood keliya boqol iyo labaatan buu gaaray boqol iyo soddon buu noqday boqoli wuxuu noqday ilaa uu ka gaaro wadaazaad calaa cishriina wa mia ilaa mi'atayn ilaa uu ka gaaraya laba boqol fa fiihimaa shaataan fiiha fa fiiha shaataan laba baa ahaatay fa idaa zaadad calaa mi'atayn laba boqol buu ka bato hal buu ku darsaday ilaa alaaa mia uu ka gaaro fa fiiha alaau shiyaa waa saddex neef oo ari ah ilaa saddex boqol uu ka gaaro saddex neefar wax kaa dhibi mayso fa idaa zaadad calaa alaaamiatin saddex boqol hadduu ka ziyaaduu xabad ku darsado nisaabyadii habkii la tilmaama wuu istaagayaa maxaa loo fiirinayaa fa fii kulli ma'atin shaar boqolkii kastaba ri boqolkii kastaba ri boqolkii kastaba loo bixinayaa faidaa kaanat hadday tahay saa'imatu rajul ninka midna u foofta naaqisatan mid ka yar min calaa arbaciin ama min arbaciin shaatin afartan riyood shaatan hadday ka yartahay waaxidatan hal keliya falaysa fiiha sadaqa waxba lagaama rabo afartan soo kuma bilowdo soddon iyo sagaal neef oo ari baa kuu xidhan ninka sadaqada arun hadduu kuu yimaado waxba maku siinayay dheh lagaama rabo sakaha ilaa an yashaa'a rabbuha ah, ninka iskale inuu doono maahane warniyow kaale ridaab ku dar haddaad dhahdo ajirunbaa kuu badanay laakiin zake kugu waajibtay ma jirta buu yidhi rasuulka sal alla alيh wasalam fa fii kulli miatin shaar fa idaa kaanat haddii ay tahay saa'imatu rajuli ninka midda u foofta manaa xoolaha ariga u baxayo u daaqtegaya naaqisatan mid ka yar calaa arbaciina shaatin afartan riyood shaatan waaxidatan hal ri tahay oo soddon iyo sagaal ay tahay falaysa fiiha sadaqatun sadaqa korkiisa ma aha ilaa an yashaaa ninka iskale inuu doono maahane walaa yujmacu lama jamcin karo bayna mutafariqin kuwa kala tagtagsan walaa yufariqu mana la kala qaadi karo bayna mujtamic kuwa isku jira khashyata sadaqa cedafta laga baqaayo ayadoo sadaqa laga cabsanaayo kuwa isku jirana lama kala qaadi karo kuwa kala qaadnaana kuwa kala qaadnaana laiskuma keeni karo intaa maxaa loo samaynayaa sadaqaa laga cabsanayaa inay zake markaa eh, eh, macnaha laga qaado maalan qofka muslimka ah asi iyo nin kalaa wax isla leh wixii ay isla leeyihiin way isku jiraan mar marna way kala baxsan yihiin marka waxaa laga baqaa sadaqa in la dhiibo markaasaa qofkii markay sadaqadii soo dhowaato ama zakadii ay soo dhowaato iyo waxyaabo kale dadku markaa samaynayaan waxaa ka mida maalan hadda waxaan soo tilmaamnay afartan iyo afartan in markaa la kala qaadayo soddon iyo soddon neef yaa laba nin iskula jirtaa kanna soddon ari buu leeyahay kanna soddon ari buu leeyahay waxaa laga rabaa in sadaqa laga bixiyo ilaa afartan wuu dhaafay neef ariyaa laga rabaa ninkii zakada ornaya soo dhow lniyo soddonka horta xagga u baxsawa kana soddonka dhinacu soo baxsanaa waa la soo maraa meeqa haystaa soddon waa laga tega adna meeqa haystaa soddon ninkuu iska baxa ilaa soddon soddon kuma waajibayso marka sidaa darteed markuu baxana way isku soo darsanayaan marka saa yaa la yeelin baa la leeyahay ayadoo laga baqaayo sadaqo waayo dadku aad iyo aad bay ugu badan yihiin xaaladda noocaas ah mana loo baahnaa marka kala kalageynta taasaa la yidhaahdaayo soddon iyo soddon buu leeyahay maxaa soo haray haddii wax isku jira la rabo in la kala qaado afartan iyo afartan ayay kala haystaan waa meeqa neef waa siddeetan neef ayay noqonaysaa marka isku daritaanka afartan iyo afartan markii ay yihiin macnaha kan afartan buu haystaa kanna afartan buu haystaa maxaa laga rabaa hal neef iyo hal neef inay kala bixiyaan ninkiyaa soo socda sakada ah waa isku keenayaan meeqay noqonaysaa siddeetan meeq neefaa laga qaada hal keliya laga qaada xabaday bootiyeen marka marka taasaa markaa la diidaayayo rasuulku wuxuu leeyahay sal alla alih wasalam ee wax isku darsanaana yaan la kala qaadin wax kala qaadnaana yaa laysku keenin khashya ayadoo laga cabsanayo asadaqadii zakada wamaa kaana min alkhaliiqayni wixii ahaada kuwa wax isku darsaday macnaha laba qofoodba ari iyo ama geel isku darsaday hal maruu xisaabayaa ninkaa imaanaya ee sakada qaadaaya dhihi maayo adi meeqaa ku lahayd adi meeqaa ku lahayd wax isku jiraan markuu qaado waxaa dhici karta nina wixiisu inay yaraayeen nin inay markaa badnaayeen marka wixii saas noqda fa innahumaa labadoodu yataraajacaan baynahuma waxay u noqonayaan bisawiyati si sinaan ah ninkaanbu wax u celinayaa matala haddii neefkiisii la qaatay oo kan neefkiis uu ka yaraa waxaa dhici karta in nus keliya ee kan la qaatay kanna hal neef laga qaaday intaa wixii ka dambeeya inuu lacag u celiyo ama waxyaabo kale u celiyo bisawiya iyo sinaan yay isku noqonayaan ay wax u qaybsanayaan waay walaa yukhraju laguma bixiya min asadaqati sadaqada harimatun mid gabowday neef gaboobo duq noqday laguma bixiyo o walaa daatu cuwaarin ama cawaarin mid ilaana waa lagu fasiraa cawaar waxaa kaloo lagu fasiraa mid ceeb lehna laguma bixiyo walaa tayisun orgina laguma bixiyo orgayna lagu bixin maayo ilaa an yashaaa almusadiqu ka zakada aruna inuu doono maahane hadduu u arkan orgaygaan inuu ka nafci badan yahay rigka oo qaadi karaa macnaha asagaa maslaxadda fiirinaya laakiin sideeda caadiga ah duqduq noqotay iyo mid mataqaanaa ceeb leh ama mataqaanaa ceeb leh ama ilaa iyo noocaas oo kale ah iyo mid taysoo orgay ah laguma bixiyo ilaa an yashaaa almusadiq waxaa la yidhaahdaa kaas dambuu u dhacayaa waa orgega nafci ahaan hadduu u fiican yahay waxaa soo haraya wa fi riqati riqadii waa fidadii rubuc lcushur baa laga qaadayaa waa lacagtii rubuc cushur waa shan fain lam takun haddaysan ahayn qofka uusan haysan ilaa tisciina wa mia ilaa boqol iyo sagaashan maahee wax kale boqol iyo sagaashan lacag ah maahae wax kale mahaysatid falaysa fiiha aa wax sadaqaa isaga lagama rabo laba boqol bay ku bilaabanaysaa ilaa an yashaaa rabbuhaa qofka doone oo lehe rabbigeed ah inuu doono maahani dollar baad haysataa boqol-iyo kii waxba lagaama rabo ilaa laba boqol uu gaaro kadibna uu sanad ka soo wareego markaasaad shan dollar ka bixinaysaa haddii iyo iyo aad haysato oo wax yar kaa dhiman yihiin ama waxba lagaama rabo haddaad adi doonta laakiin waad baxsan kartaa laakiin korkaaga ma ahan baa la yidhi ilaa an yashaa'a inuu doono maahane rabbuhaa waman balagad qofkay gaarto cindahu agtiisa min alibili geelka min alibili sadaqatu ljadaca jadaca sadaqadeeda waa shan jir walaysa cindahu jadaca uusan haysanin mid ilka jabsatay wa cindahu xiqa uu haya midkayro afar jir ah fa innahaa tuqbal minhu waa laga qaadayaa alxiqatu tii xaqada ahayd oo mutaysata geeli inuu abaahiyo wayajcalu macahaa wuxuu ku darayaa shaatayn laba riyood inistaysarataa low hadday u fududaadaan macnaha waxaa lagaa rabay inaad bixiso mid oo shan jir ah ma amase labaatan dirham labaatan ayaad ku diray intay sanataa lahu u fududaadaan aw cishiriina dirhaman ama labaatan dirham labadaa waxay kuu fududaadaan waman balaqad qofkay gaarta cindahu agtiisa sadaqat lxiqati xiqo sadaqadeeda mid afar jiraa lagaa rabaa walaysad cindahu xiqa ma wa cindahu jadaca mid ilka jirsatoo ka weyn fainaa tuqbal minhu waxaa laga qaadayaa aljadacat wayuciihi lmusadiqu qofka musadiqa ah ee sakada aruurinaya yaa qofkii dhiibay tiib weyneyd oo ti yaraa laga rabay ayaa wuxuu siinayaa cishriina dirhaman aw shaatayn abalowriyood buu markaa bixinayaa waa cadaaladda diinta waa mana lagu dulminaya adna waxa dulminin wax yarna waana laka qaadayaa geela saan lagu dhimanayo salaada looga tegayo dhibaatadii mashaakilkiisa ummaddu ay ku dhex jiraan waxa ugu jafaafsan ee ugu qalbi adag geelay baa gudha nebiga sal alay wasalam waxaan salaad tukanin oo mar walba saynta geela aaya waa dadka noocaas dadka ugu fakharga iyo faanka badanna wuxuu dhahay nebiga wa asxaabu lfardaha dadka fardaha dhaqdaa dadka ugu degane ugu naxariis badanoo ugu qalbi jilcanna asxaabu ariguu dhahay nebiga sal alai wasalam saasaa markaa loo kala qaaday axaadiisya noocaasa marka xadiisku wuxuu tilmaamaya kayfiyada sikada markaa loo bixiyo marka habeen damban waanu kusoo celin doonaa insha allahu tacaala meeshaasaanu ka bilaabaynaa meesha aynoo joogto bilahi towfiiq wallahu subxaana wa tacaala aclam